بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحين نقبل الله آيات سديتا إيا أفر إلى آيات سقاشا إيا أفر وسورة الأنعام درسي حالي aladiina kuwii aamanuu rumeeyey walam yalbisuu aan ku khaldin iimaanahum iimaankooda bidulmin shirki ulaaika kuwaa lahum lmnu baa u sugnaaday wahum muhtaduuna waanay hanuunsan yihiin watilka xujatuna nabiyullahi ibraahim doodiisii iyo dacwadii uu aabihiiyo tolkii ku yidhi tilka taa aynu soo marray ee nebi ibraahim uu ku hadlay xujatuna waa xujo xujo un baynu u naqaanaa aataynahaa aan siinay ibraahiima calaa qowmihiina uu ku xujeeyey qoomkiisii narfacu waan kor yeelaynaa darajaatin darajooyin ma nashaa qofkaan doono ina rabbaka xakiimun caliim wawahabnaa wawahabnaa waan siinay lahu ibraahim isxaaqa isxaaq iyo wayacquuba kullan dhammaan ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub hadaynaa waan hanuuninay wa nuuxa nuuxna hadaynaa waan hanuunin min uu ka horeeyey wamin duriyatihi duriyadiisa nuux duriyadiisana waxaan ka hanuuninay daawuuda wa sulaymaana wa ayuuba wa yuusufa wa muuse wa haaruna wakadalika sidaasaan najzii u abaalmarinaa almuxsiniina kuwa samafalayaasha allah wuxuu leeyahay nabiyullaahi ibraahim isxaaq iyo yacquub baa la siiy waa yacquuba naafila yacquub inuu xafiidka yahay oo taran dambe yahay yaa iska cad nabiyullahi ibraahim markuu diyaarbakar ka tegey ee uu cararay u hijrooday inii daahibin ilaa rabbi yirushaam buu tegey gabadhii xaaskiisa ahayd baa la socotay saara ilmo adeerna ay ahaayeen iyo luud oo walaalkii uu dhalay maaraan binu ezer baa dhalay luud wuxuu ku hadhay masha meerkan baxrumayd hadda ay ku taalo yuu ku hadhay oo nabi looga dhigay marka ninkii meesha xukumi jiray yaa nin iyo gabadh wada socda hadday u yimaadin waa inuu gabadha fara xumeeyaa haddayna walaalo ahayn walaalo inuu ku dhabo adu calaa kulli xaal gabadhii wuxuu soo siiyey saarana markaa ilmo ma dhalin weligeed saddex iyo toban sano kadibna waxay dhashay waxa weeye nabiyullaahi ibraahim gabadhii haajara ahayd ee reer qibdi waxay dhashay ismaaciil saddex iyo toban sano kadibna waxaa dhashay isxaaq baa dhashay marka haajara iyo inankeedii waa ka kacbada keenay marka gabadhii saarna ahayd isxaaq bay dhashay haddana yacquubna isxaaq baa dhalay marka sidaasuu tarankiisu ahaa maariyatulqibdiya waxaan ugu soo daray qibdigaasaa gabadhii nabiga xaaskiisa ahayd ee iga soo dhex gashay raalli baynu ka ahaan wawahabnaa waan siinay lahu ibraahim isxaaq baan siinay iyo wayacquuba kullan dhammaan labadaa nabi iyo ibraahimba hadaynaa waan hanuuninay o ka dhignay wa nuuxan nuuxna waan hanuuninay wa nuuxan nuuxna hadaynaa waan hanuunin min qabl hor ibraahim ka hor wamin duriyatihi damiirkaa waxaa laisku hayaa qol ibraahim bay u celiyeen wamin duriyatihi ibraahim duriyadiisa waan hanuuninay daawuudda marka qolyo waxay dhaheen waxaa ka mugweyn weyn nuux baa ka mug weyn ibraahim iyo nuuxna midba fadiilo gooni u leeyahayo nuux waa abulbashar athani khalqiga jira waa ummad isagaa dhalay ibraahimna intii isaga ka dambaysay ambiyo oo dhani isagay ka dhalatay marka labadaa fadiilay ka leeyihiin marka waxaa wanaagsan nuux in loo celiyaa wanaagsan wamin duriyatihi nuux duriyadiisana waxaan hanuuninay daawuuda iyo wasulaymaana wa ayuuba wa yusufa wa muusa wa haruuna wakadaalika sidaasaanu najiyi abaalmarinay almuxsiniina kuwa oo nabiyullaahi nuux waxaa lagu abaalmariyey in ambiyo ka dhalato oo la hanuuniyo wa zakariyana waan hanuuninay buu alla leeyahay wa yaxyaa iyo wa ciisa iyo wa ilyaasa kullun dhammaan intaa lasoo sheega oo dhani min asaalixiina bay ka mid yihiin kulli saalixiintay ka mid yihiin wa ismaaciilana waan hanuuninay iyo walyasac iyo wa yuunus iyo waludan wa kullan dhammaantood fadalnaa waan sharifnay waan fadli siinay cala alcaalamiina caalamiintaan ka ka fadli badnaysiinay ismaaciil waa ina nebi ibraahim waxaa dhashay gabadhii ahayd haajara alqibdiya yaa ismaaciil dhashay wuu ka weynaa isxaaq wuu ka weynaa saddex iyo toban sana ka weynaayo markay saarna waxooga yarhinaastay yuu kacbada keenay ilaahayna dee xikmad buu ka lahaayo nabi ibraahim waa lagu soo hanuuniyey kacbada marka ibraahim wuxuu ku koray kacbadu ku koray qoladii reer bani jurum ee yaman ka tagtay baa la soo degtay qoladaasi ka guursaday marka nabi ibraahim mar walba wuu iman jiray waa kii mar yidhi ninkaa ka waranoo dhib baanu ku jirnaa bay tidhi waxaad ku tidhi cadtamadaada bedel iyadiibuu furay tii kalaa tidhi khayr baan ku jirnaa cadtamadaada baaqi yeel sidiibuu ku tarmay nabiyullaahi ismaaciil ismaaciilna waa alcarabu lmustacraba alcarabu lcarba carabtii asalka ahayd horta carab macnaheedu waa saxra saxra macnaheedu waa carab wey waa saxra marka kuwii ugu hordegay waxay ahayd alcarab alcarba xadiis iyo damsi iyo dee carabtii baaba'day yeman baa ka joogta marka carabtii alcarba marka carabta ismaaciil carabulmustacaraba baa waa carab carabowday oo intay ka yimaadeen ibraahim ciraaq buu ka hijroodayo dadkii meelaha deganaa boqortooyadii ashuurigii yuu ka degay wa ismaaciilana waan hanuunina iyo walyasac iyo wa yunus iyo waluudan marka haddii damiirkaa hore min duriyati ibraahim loo celiyo luudee duriyadiisii ma aha in la yidhaahdo mayo mar hadduu adeeru yahay waa duriyadiisii marka nuux baa fiican in loo celiyo wakulan dhammaan fadalnaa waan fadli siinay cala alcaalamiin khalqiga yaan ka fadli siinay wa min aabaaihim aabbayowgoodii qayb ka midana waan hanuuninay iyo waduriyaatihim caruurtii ka tarantay iyo wa ikhwaanihim walaalahood mintaas waa tabciidiya aabbayowgood kulli lama wada hanuuninin duriyadoodii oo dhanna lama wada hanuuninin wa min aabaaihim aabbayowgood qayb ka midana waan hanuuninay iyo duriyaatihim tarankoodii iyo ikhwaani ikhwaanihim walaalahood wajtabaynaahum kulligood waan dooranay say u dhan yihiin intaa ambiyadahe lasoo sheegay wahadaynaahum waan hanuuninay ilaa siraadin jid mustaqiiman oo toosan manka ambiyadaa sidaa loo hanuuniyey waa ka nabiy llaahi maxamed la dhihi doono kuwaa ku dayo daalika hanuunkaa ambiyadaa la siiyey iyo duriyadoodii iyo dadkoodii hudallaahi alla hanuunkiisii weeye yahdii uu ku hanuunin bihi hanuunka hanuunku waa wadada man yashaau qofkuu doono min cibaadihi addoomihiisa ka mid a hanuunkaa uu ambiyadaa iyo wixii ka tarmay iyo dadkii raacay uu alla siiyey waa hanuunkii alla daalika hanuunkaasi hudallaahi alla hanuunkiisii weeye yahdii uu ku hanuuniye bihi hanuunka man yashaau qofkuu doono ambiyadii waa sidaa lagu leeyahay adigu maxaad isu malayn wey walow ashrakuu hadday shariig yeelaan kaba soo qaado wey ma shariig yeelayaan laxabida wuu baabi'i canhum iyaga xaggooda maa kaanuu yacmaluun waxay camal faleen ambiyadu ma shariig yeelayaan innagaa laynagu tirtirsiyo ambiyadu xataa haddii ay shirki la yimaadiin camalkoodii waa baabi'i wey idinka maxaad umalayn walow ashrakuu hadday shirki sameeyaan laxabida wuu burburi canhum xaggooda maa kaanu yacmal waxay amal faleen ulaaika kuwa ambiyada ee faraha badani aladiina kuway aataynaahum aan siinay alkitaaba kutub aan siinay iyo walxukma cilmi naafica iyo walnubuwata nabinimo ulaaika kuwaasi aladiina kuweeye aataynaahum aan siinay alkitaaba kutub aan siinay ashu jinsiye waaye walxukma cilmi naafica aan siinay walnubuwata nabinimo fain yakfuru hadday ka gaaloobaan bihaa kutubtaa iyo nabinimadaa haaulaai kuwa quraysh ee kula jooga nabiyullahi maxamedow faqad wakalnaa waxaan u tala saaray oon ku hanuuninay bihaa nabuwadaa iyo kutubta qowman qoom qoomkaasoo laysuu aan ahayn bikaafiriina kuwa ka gaaloobi bihaa iyada kuwa ka gaaloobi waxa weeye waa ansaar iyo almuhaajiriin wey hadday kutubtaa dad badan ka gaaloob carab iyo cajami cid doonta ka gaalowdeen kuwa raacsan ee alla uu u tala saaray ee xambaaray waa ansaar iyo muhaajiriin wey ulaaika kuwa ambiyadihi aladiina kuway aataynaahum aan siinay alkitaaba walxukma walnubuwa fain yakfur hadday ka gaaloobaan bihaa nabinimadii iyo xukumkii iyo kutubtii haaulaai kuwaa kula jooga faqad wakalnaa waan u tala saaray waan ku hanuuninay bay ka dhigan tahay waan u dhiibnay way xambaareen waan u tala saarnay biha nabinimadii rumaynteedii iyo kutubtii qowman qoom oo laysuu aan ahayn bikaafiriina kuwa ka gaaloobi bihaa alansaar walmuhaajiriin wey ulaaika kuwa ambiyadiihi aladiina kuwa weye hada allaahu alla hanuuniyey waa alla leeyahy ulaaikadaas ambiyadiiba ku dhici ulaaika kuwa ambiyadee faraha badanee lasoo sheegay aladiina kuwa hadallaahu alla hanuuniyey fabihudaahum hanuunkooda iqtadih ku dayaa layidhi nabiyullahi maxamedow hanuunkooda ku dayo ulaaika kuwaasi aladiina kuwa hadallaahu alla uu hanuuniyey waa ambiyada fabihudaahum hanuunkooda iqtadi ku dayaalay nabiyulaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam suuratu saad buu sujuuday baa layidhi intuu aqriyay suuratu saad suuratu saad sujuudda ku jirtana waxa weeye waa sujuudu shukri weeye markii nabigii laga tooba aqbalay ee uu khaladkii ka soo noqday khalad hadda dembi isaga ku ah ma ahayn yuu sujuuday markaasaa nabiga la weydiiyo ma sujuudu ma sujuud quraan baa layidhi markaasuu aayadaa aqriyay fabihudaahum iqtadi iyagaasaan ku dayanayaa buuri marka waa sujuudu shukri waa qul waxaad tidhaa laa asalukum nabiyullahi maxamed waxaad ku tidhaa idin weydiin maayo calayhi calaa tabliiqi risaala calaa tabliiqi lqur'aani qur'aanka gaadhsiintiisa ajran waxaa jira sideedaba haata idin weydiin mahayo waxaa weeye alla darti baan idin weydiin mooyaan ujro kama rabo ujradeyda allah isiin doono way qul waxaa tidha laa as'alukum idin weydiin maayo calayhi cala lqur'aani calaa tabliiqi lqur'aani ajran wax ajra ah idin weydiin maayo in huwa maa huwa qur'aanku ma aha ilaa dikraa waano iyo wax sheegid mooyaane lilcaalamiina khalqigo loo wax sheegid marka qur-aanku wax ijro lagu raadin ma ahe khalqigaa lagu hanuuninoo loo sheegayaa wey wamaa qadarullaha alla ma ayna xurmaynin ma ayna xaqa qadrihi weynayntiisii tii ugu mudnayd id wakti bayna alla xurmayn qaaluu ay yidhaahdeen maa anzala allaahu alla ma soo dejinin calaa basharin qof bani aadama min shay waxbaba kuma soo dejinin bayn waa yahuud finxaas waxay alla ma ayna xurmaynin ma sharfinin ma tacdiiminin markay yidhihin alla waxba ma soo dejinin oo risaaladii dafireen waa alla soo dejiyey ee khalqiga ugu talagalay markay dafireen alla waxa weeye ma ayna xurmaynin alla wamaa qadaru llaha alla ma weyneyninoo ma tacdiiminin ma xurmaynin xaqa qadrihi sharaftiisa tii ugu mudnayd id waqti qaaluu ay yidhaahdeen maa anzala allaahu alla ma dejinin calaa basharin qof bani aadama min shayin waxbaba kugama dejinin aad bay meel ugu dhaceen risaalada hadday beeniyeen qul waxaad ku tidhaa baa layidhi man axadkeebaa anzala lkitaaba kitaabkii soo dejiyey alladii kitaabkii jaaa bihi muusa uu la yimid nuuran isagoo hanuuna kitaabkaasi nuuran isagoo nuura wahudan hanuuna linnaasi dadka iyo hanuunu ah tajcaluunahu aada yeelaysaan qaraadiisa fii qaraadiisa warqada aada yeelaysaan oo asalkiisa intaad ka soo guurisaan oo tahriifisaan warqada ku qoraysaan tubduunaha waad daahirinaysaan qayb ka mida ah oo dadkaad tusaysaan wa tukfuuna waad qarinaysaan kasiiran in badan oo nabiyullaahi maxamed sifadiisii kamid tahay markay yidhaahdeen allah waa bashar wax soo dejiyey ma jiraa layihi kitaabkii nabi muuse soo degay ee hanuunkiiyo nuurka ahaa eed kala qaybiseene aada qardhaase idinku xaashiyo aad haysaan kusoo guuriseen idinkoo taxriifiyey oo qaybtii nabiyullaahi maxamed iska sheekaynaysay qaybtii xaqa ana qariyey kaayaa soo dejiyey marka ma dafiri karaanoo nabi muuse kitaab laguma soo dejin ma dhihi karaan jawaabu helayaan qul waxaa tidhaa man axadkeebaa anzala soo dejiyey alkitaaba kitaabkii alladii kitaabkii jaaa bihi muusa uu la yimid nuuran xaaluu nuur yahay iftiin xaq ah wahudan hanuun yahay linaasi dadka tajcaluunahu aad ka yeelaysaan qaraadiisa fii qaraadiisa xaashiyo aad ku qoraysaan oo tacriifinaysaan intaad asalkiisii ka soo guuriseen tubduunahaa qaraadiistaa waad daahirinaysaan oo dadkaad tusaysaan wa waad qarinaysaan kaiiran in badan oo nabiyullaahi maxamed sifadiisii kamid mid tahay wa cullimtum waxaa la idin baray maa shay lam taclamuu aydaan ogeyn antum idinka walaa aabaa'akum aabbayowgiin midna una ogeyn waxaa la idin baray markii towreed la keenay ma dafiri karaane idinkiiyo aabbayowgiintoona waxaydaan aqooninoo xaq ah yaa la idin baray waad sa wa cullimtum waxaa la idin baray maa shay lam taclamuu aydaan ogeyn antum walaa aabaa'akum idinkiiyo aabbayowgiintoona ogeyn qul waxaa tidhaa allah jawaabtu maxay jawaabu tahay man anzala alkitaaba aladii jaaa bihi muusa qul waxaad tidhaahdaa allah baa soo dejiyey uma darhum faraha iskaga qaad fii qawdihim mukhuurtooda yalcabuuna way ciyaarayan oo fii qawdihim yalcabuuna waa kala laba khabarun bacda khabarin baa laga dhigi karaa uma darhum iskaga tag yalcabuuna ha ciyaaraan fii qawdihim baailkooda ay dhumbaden ha ku ciyaaraan ama uma darhum iskaga tag fii qawdihim baadilkaa ay ku dhex jiraan kaga tag yalcabuuna way ciyaarayaan yani waxba adigu ha isku daalinino inaad xaqa fahamsiiso waxba ha isku dhimin haada nabiyllaahi nabiyllaahi muuse tawreeddii lagu soo dejiyey wataa wahaada kan ku hor yaalla ee lagu soo dejiyey kitaabun kitaab weeye anzalnaahu aan dejinnay kitaabkaasoo mubaarakun barakaysanoo khayr badan barakadu khayr badan yusadiqu ladii kii rumeeyey bayna yadayhi ka horeeyey iyo walitundira inaad u digto umalquraa magaalooyinka hooyooyinkood caasimada adduunka iyo man xoolaha wixii hareeraheeda waladiina kuwa yuminuuna rumeeye bilaakhirati aakhiro oo ahlu kitaabkii ah yuminuuna way rumayn bihi bilkitaabi way rumayn ahlu kitaabkii wahum iyaguna calaa salaatihim salaadooda yuxaafiduuna way ilaalinayaan kitaabkan nabiyullaahi maxamed kitaabkan laguu soo dejiyey waa kitaab barakaysan kutubtii ka horeeyey yuu rumaynaya welitundiradu waxay ku cadfantahay musadiqu wuu rumey kutubtii ka horeysay iyo weliba xikmada kale welitundira umalqura waa maka umalqura waa caasimada adduunka bartamaha adduunkay ku taalla bartamaha adduunkay ku taalla meeshuu alla la doortay waxyigiisa inuu ku bilaabo oo ka fido haddii adduunka meelo kamid aho fiiradaha iyo fayaha waxiga lagu soo dejiyey adduunka kale lama gaadhsiin karee maka barsankii maadaama ay ku taalo cid waliba way soo gaadhi kartaa wey cid walba waa lagu fidin karaa wey marka waman xawlahaa waa adduunka oo dhan umalquraa waman xawlahaa waa adduunka o dhan ila nabigu kaafatan lilkhalqi baa loo diray wahaadaa kani kitaabun kitaab weeye anzalnaahu aan dejinnay mubaarakun oo barakaysan oo khayr badan musadiqu bayna yaday hortiisa towraadii injiilii ahaa iyo xikmada kale welitundira inaad u digto umalqura maka iyo man xawlaha waxa reeraheeda waladiina kuwa yuminuuna rumeeyey bilaakhirati aakhira rumeeyey oo ahlu kitaaba yuminuuna bihi kana way rumaynayaan waa hubaan wahum iyaguna calaa salaatihim salaadooda yuxaafiduuna ilaalin muminiinta oo dhan baa halkaa la sheegi laakiin qolada la hadlayaa ee kuwii aakhire rumeeyey way rumeyn kitaabka qur-aanka kariimka ah waxaa kaloo qolada muminiinta in la sheegina waa laba tafsiir weeye waladiina kuwa yuminuuna bilaakhirati rumeeyey oo muminiinta oo dadka adiga kula jooga ah yuminuuna way rumeeyeen bihi bilqur'aani way rumeynayaan wahum yaguna calaa salaatihim salaadooda yuxaafiduuna wa xifdiin labada tafsiirba way jiraan sida dambe balaan ku dayno waladiina kuwa yuminuuna bilaakhirati rumeeyey oo muminiinta ahi yuminuuna bihi way rameen qur-aankana wam yagun calaa salaatihim salaada yuxaafiduuna salaada keliya mehe cibaadadooday ilaalinayaan baa laleeyahay waman adlamu waman axadkeebaa adlamu ka dulmi badan miman axad iftara ku abuurtay cala allahi kadiban been aw qaala yidhi uuxiya ilaya waa liii waxyooday walam yuuxa ilayhi loomana waxyooday shay un shay waman qaala qofka yidhi yaa ka dulmi badan saunzilu waan dejin mila maa shay oo kale anzala allaahu alla u dejiyey dad fara badan oo nabinimo sheegtay baa jira ninkii la dhihi jiray musaylimat lkadaab ree bani xaniifa iyo gabadhii xaaskiisa ahidoo uu qabay oo sajaaxi la dhihi jiray iyo aswad alcansi rag badan baa nabinimo sheegtay musaylimat lkadaab camar binu caas oo caaqil ah intuuna islaamka qaadanin buu u tegay wuxuu saaxiibkiina ani quraankayna dhageyso yaa wabaru yaa wabaru maa anta ilaa wax saasuu aqriyey camar binu cas caaqil baa wuxuu yihi waad og tahay inaad beenaalo tahay inaan ku garanayo waad og tahay buu ku yidhi waa ninka muslimatulkadaab dagaal buu ku dhintay waxaa kaloo jiray oo meesha laleeyahay waa la ii waxyooday sida oo aan waxbaan soo dejin karaa nin la yidhaahdo cabdullaahi binu sarxi yaa nabiga waxyiga u qori jiray waxyibuu qori jiray axsanu lkhaaliqiina markuu nabigu waxyigii usoo yeedhiyey buu isagu yidhi axsanu lkhaaliqiina markaasuu yihi waaba sidaa nabiga waa sidaa la seeday markaasuu intuu booday buu ihi de maxamed run sheegay anna waa lii waxyooday sheegayna sidaasa waa kii tegey markii maka la qabsaday dhowr ninuu isagoo kamid yaha layidhi hala dilo kacbada xataa hadday joogaan cumaan binu cafaan oo isku naas nuugeen oo cumaan uu la nuugay yaa qariyey muddo markay kala degtay yuu keenay nabigu yaa rasuul ka aqbal buu yidhi nabigu miduu ka aamunsano markii dambe uu ka aqbalay way marka waxay baan soo dejin buu kuleeyahay waman axadkeebaa adlamu ka dulmi badan miman axad iftaraa ku abuurtay cala allahi kadiban been oo ilaahay baa ii waxyooda yidhi ama waxaan alla sharci ka dhigin sharci ka dhigay ow amase qaala yidhi uuxiya ilaya waa laii waxyooday walam yuuxa ilayhi shayan waxbana aan loo waxyoonin ka ka badan waa kee waman axadkeebaa ka dulmi badan meeshana ku cadfan qaala yidhi saunzilu waa soo dejin mila maa anzala lahu wuxuu alla dejiyey walow tara cajiib walow taraa haddaad arki lahayd ood goobjoog ka ah lahayd id wakti addaalimuuna daalimuuntu fii khamaraati lmowti mowdka shidadiisii ay ku dhex jiraan walmalaaikatu malaaikatu cadaabkiina baasuduu aydiihim gacmahooda ay ku fidiyeen oy ka qaadayaan nafta oo malaaigtu leedahay soo saara anfusakum naftiina soo saara sidii iyagoo soo saari kara naftii markay malaaikatu cadaabkii aragto yay kala didi o jidhka xidid xidid ugu kala didi markaas si dhib badan yaa looga saari soo saara naftiina laleeyahy dhiiba naftiina tafsiir kalena ku fasa naftiina soo saaro halaaga ka saara marka sidanaa ka fiican alyawma maanta tujzawna waa laydinku abaarmalin cadaab alhuuni dulliga cadaabkiisii bisababi maa shay sababti kuntum aad ahaydeen taquuluuna ku kor abuurta cala allaahi alle kayr alxaqi xaq waxaan ahayn wa kuntum waxaad ahaydeen tastakbiruuna kuwa ka kibra can aayaatihi almalaaikatu cadaabtii malaaikatu raxmadii marka dadku dhimanayaan labada weyma malaaikatu raxmad markay qofka muminkaa u timaado oo ay u timaado uu arko iyo raxmadda iyo barwaaqadii u arko wiisiloobi xanuunka sakaraadka waxa weeye naftiisii sidii tin qoosh laga siibay oo kale y aayar looga siibi hadda xanuunka uu dareemi waxaan sakaraad qabanayn male kii kalena markii malaaikatu cadaabkii u arko linafsi kala didi ruuxdii kala didi bixiyaa layl war keena naftiina keena waa la garaacaya soo saara naftiina laleeyahy ma ogin garaaca inagu ma aragno allah wuxuu leeyahay walow taraa haddaad arki lahayd id waqti addaalimuuna daalimuuntu fii kamaraati lmowti mawtka shidadiisa ay ku jiraan wlmalaaikatu malaaigtuna baasiduu aydiihim gacmahooda ay ku fidiyeen oy leeyihiin akhrijuu soo saara anfusakum naftiina qasab ku soo saara alyawma maanta hadda dhimashada laga bilaabo weye maanta laga bilaabo weye alyawma maanta yaa tujzawna liidinku abaalmarin cadaab alhuuni dulli cadaab ah cadaab dulli ah bisababi maa shay sababtii kuntum aad ahaydeen taquuluuna kuwa yidhaahda been abuur ahaan cala allaahi alle kayr alxaqi xaq kayrkii xaalu yahay bisababi maa shay sababtii kuntum ahdeen taquuluuna kuwa ku kor yidhaa cala allahi kayr alxaqi xaq qayrki waa qowl oo mufrad nasbiyey weeye ma badnaa wa kuntum waxaad ahaydeen tastakbiruuna kuwa ka kibray can aayaatiillah halkaa cidaabtiisa cadaabad huuni baad dhadhaminaysaan bisababi maa shay sababtii kuntum aad ahaydeen taquuluuna ku kor yidhaahda cala allaahi alle kayr alxaqi xaq qayrku ku kor yidhaah waa qowl oo mufrad nasbiye weeye ma badna walaqad ji'tumuunaa waad noo timaadeen furaadaa idinkoo mid mida ah, waa aakhiro kamaa khalaqnaakum saan idiin abuurtay awala maratin markii hore markaad adduunka joogto markaan abuurtay idinkoo qaawan oo aan wax idinla socdaa jirin baa saaad u timaadeen baad hadeerna u timaadeen wa taragtum waad ka tagteen oo waad ka timaadeen maa khawalnaakum waxaanu idin siinay adduunka idinku siinay waraaa duhuurikum gadaal baad kaga timaadeen waad kasoo dhimateen wamaa naraa ma aragno macakum idinka maciinana oo idinlama socdaan shufacaaukum kuwii idin shafeeca qaadi lahaa aladiina kuwii zacamtum aada sheegi jirteen anakum iyagu anahum iyagu fiikum dhexdiina shurakaau inay idinla leeyihiin alle inay alle idinla leeyihiin cibaadada alle la leeyihiin allah wuxuu leeyahy furaadaha baad noogu timaadeen qiyaamaha markii hore liidanka bursaad furaada oo ahaayeen caaisha waxay tiri radiyallahu anha ya rasuul allah waa ma tiri alla waan hoogna rag iyo haweenku ma isdhowrayaan ma oo cawradoodii ma arkayaan sawadoodii ma arki wuxuu yidhi caashaay umuurtu intaa ka weyninku ruux walba waxaa shuqliyey wixii baa shuqliyey dhibkiisii baa shuqliyey ruux ruux saa dhowri ma walaqad ji'tumuuna waad noo timaadeen furaadaa idinkoo kelidii ah mid mid ah kama khalaqnaakum saan idiin abuuray awala maratin maratii ugu horeysay oo furaadaaba ilmuhu markuu soo dhasho wuu qaawan yahay wax weheloo la socdaana ma jiro wa taragtum waad ka tagteen maa khawalnaakum waxaanu idin siinay adduunyadaad kaga tagteen waraaa duhuurikum gadaashiinaad kaga tagteen taragtum waad ka tagteen maa khawalnaakum waxaan idin siinay waraaa duhuurikum gadaashiinu adduunkiia wamaa naraa ma aragno macakum idinka miciina shufacaakum shafeeca qaadayaal aladiina shufacadii zacamtum aada sheegi jirteen annahum iyagu fiikum idinka dhexdiina shurakaao inay shariig la yihiin oo alle idinla leeyihiin oo cibaadadii allana aada qayb siiseen iyagana qayb siiseen laqad taqaaca baynakum laqad taqaaca wuu go-ay baynakum maa baynakum wix dhexdiina asbaab ee xidhiir eed caabudi jirteen eed jeclaydeen waa baabay taa waa laga yimi laqad taqadaca wuu go-ay baynakum maa baynakum wixii dhexdiin ahaa iyo asbaabahayd ee xidhiir ahayd way go-day wadalla waxaa lumay ood weydeen cankum xaggiina maa shaygii kuntum aad ahaydeen tazcumuuna aada sheegayseen inay idiin shafaac qaadi doonaan waa la waayey kuwa wadalla waxaa lumay cankum xaggiina maa shaygii kuntum aad haydeen tazcumuuna kuwa sheega annakum shufacaau inay shufaca yihiin aada sheegteen alla subxaana wa tacaala